الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan qaadanaynaa taabiciga lagu magacaabo cumar ibni cabdilcasiis lamaxaat raayaca min xayaatihi cumar ibni cabdilcasiis horeyna waan u soo qaadanay mid kale ama qayb kalena wuu noo imaan doonaa haddii rabbi idmo cumar ibni cabdilcasiis lamaxaad ayaan ka qaadanaynaa milicsiyaalo raayacatun oo aad io aad u fiicfiican oo min xayaatihi noloshiisa markaa ka mid ah qaybo noloshiisa ka mid ah ayaan milicsanaynaayo milicsiyo oo raayaco ah aadna u macaano u qurux badan oo min xayaatihi cumar ibni cabdilcasiis macduudun waxaa lagu tiriyaa cinda ahli اlcilmi ahlulcilmiga agtooda min alculamaaءi alcaamiliin culimmada caamiliinta ah ee cilmigooda ku camal fala ee ku dhaqma wاlkhulafaaءi الraashidiin khulafaa'i raashidiintana waa lagu tiriyaa culimada agtooda marka la fiiriyo haddii mid shanaad uu jiri lahaa cumar ibni cabdilcasiis buu noqon lahaa addahabiy imaamu dahabi ayaa sidaa yidhi alxadiidu sheekada can ilkhaliifati khaliifka xaggiisa laga sheekeeye alcabaad ee cibaadada badnaa azahaad zaahidka ahaa ee zuhdiga badnaa khaamis اlkhulafaa khulifada koodii shanaad alraashidiina ah xadiidun sheeko waaye atyabu ka diib badan oo ka caraf badan min nashri lmiski miskiga caraftiisa nashriga iyo riixda miskiga ayay ka caraf badan tahay waa azahaa ka zahisan oo ka qurux badan ajmal macnaha min qiطaci rawdi rawdada macnaha darajiinooyinka iyo beeraha xaggoodana ka qurux badan wa siiratuhu siiradiisa alfadatu ee kelida ahoo ayadoo kale aan la arkin algarraa'u ee iftiinka badanee cad waaxatun waa waaxo beer waaye oo micqaarun aad u udgoon badan waa waaxo mictaar ahoo aad u udgoomaysa aynamaa xalalta meel allaala meeshii aad ka degta minhaa beertaa xaggeeda waa siiradiisiiye alfayta waxaad kala kulmaysaa oo aad ka helaysaa meel allaala meeshii aad kaga degto beertaa macnaha qisadiisaa waxaa laga dhigayaa rawda iyo beer aad u qurux badan oo aad u udgoomaysa meel allaala meeshii siiradiisa aad ka akhrisood kaga degto waxaad kala kulmaysaa nabatan waxaad kala kulmaysaa nabaad dhalad oo tariyan aad i aad u cusub tari ahoo macaan badan wasahran waxaad kala kulmaysaa wasahran ubax bahiyan bahi ahoo aad u qurxoon wahamaran iyo miro janiyan aad u bislaadoo goosasho keliya u dhow mar allaala markaas siiradiisa kelida ah ee iftiin ka badan ee beerta udgoonaysa ah waa yasiiradiisa meel allaala meeshaad uga dhex degtana waxaad kala kulmaysaa waad ka helaysaa nabaad qari ah oo aad u macaan zahra baad ka helaysaa wa wasahran ubax oo bahiyan bilic fiican lahoo qurxoon wa hamaran iyo miro janiyan bislaadayoo xilligii goosashada markaa lagu jiro in la cuno keliya u dhiman wa idaa haddii lam yakun ay noo sugnaan weysay noo ahaan weysay fii wusxinaa awooddeyna an nastawciba inaan soo kulmino al'aana hadda tilka siirata siirada ayada ah tilka tilka siirata ama tilka siirata siirada iyo sheekadaa iyo tilmaanta allatii taasoo isdaana ay u quducday u qushucday biha ayada haamu taariiqi taariikhda madaxeeda oo dhan ay u qushucday haddii noo suurogeli weysay oo wuscigeenna iyo tabarteennii awooddeennu ay noqon weysay inaan soo wada jamcino soo ururino siiradaa qurucda badan ay taariikhdu u hoggaansatay fa inna daalika arrintaa waxay noqonaysaa fa inna daalika taasi oo ah inay noo suurageli weysay laa yamnacunaa naga mancin mayso noo diidi mayso min an naqtifa inaan gurano min rawdihaa zahratan beerteeda inaan ubaxyo ka guranno haddii awooddeennii aynoo siin weysay inaan qisadii iyo siiradii oo dhan soo ururino waxaa taasi dhacaysaa fa inna daalika arrintaa awood la'aantaan awoodi weynay inaan soo ururino siiradaasoo dhan laa yamnacunaa naga mancin mayso noo diidi mayso min an naqatifa min rawdiha beerteyda inaan ka goosano zahratan ubax wa an naqbisa inaan qaadano min nuurihaa nuurkeeda aan qaadano wamdatan oo iftiinka badan dandada macnaha ifaystee laamicada ahee iftiimaysa inaan wax ka qaadano nuurkeeda macnaha siradiisaa loola jeedaaye arrintaasi naga mancin mayso awood la'aantii aan u weynay inaan dhammaan soo ururino daalika arrintaa waxay tahay lianna maxaa yeelay maa laa yudriku wixii la haleeli waaye kulluhu dhammaantii walaa yutraku lagama taga bacduhu qaarkii haddaan dhammaan qaadan weynay qayb inaan ka tagna ma ahee qaybtii noo suuro gashaa ayaan markaa ka qaadanaynaa fa ilayka qaado marka hoo alaaa suwarin saddex suwar oo min xayaati cumar ibni cabdilcasiis noloshiisa ka mid ah saddex qaab nololeed oo xayaatada cumar ibni cabdilcasiis ka mid ah tatabacuhaa waxaa raacaysa saddexdaa suwarun ukhraa suurad kale hal qaab kalaa raacaya oo fii kitaabi taali kitaab ku xiga ah kitaab taali ah ayaa raacaya macnaha hal siiro kale oo la xidhiira kan oo noo imaan doona idaa adina allaahu hadduu ilaahay idmo oo wayasara noo fududeeyo subxaana wa tacaala qayb kalaa noo imaan doonta haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala taasoo noqon doonta taasoo noqon doonta mid middaan la xidhiirta ee markaa noo imaanaysa noona imaan doonto middaa ku xigta in allah haddii rabbi idmo macnaha qaab kale iyo suurad kale saddex baan hadda qaadanaynaa midna way noo imaan doontaa oo way noo soo socotaa oo waxay la xiriiri doontaa midda soo socota haddii rabbi idna subxaana wa tacaala amaa uulaa ta koowaad oo haadihi suwar suurooyinkaa ka mid ah farawaahaa lana waxaa noo warinahayaa salamatu bin diinaar ninka salamo bin diinaar la yidhaahda ayaa noo warinaya waa caalimu lmadiinati magaalada madiine caalimkeedii wa qaadiyahaa qaadigii magaalada madiino wa shaykhuhaa sheekaydii magaalada madiina shiikheedii ayaa noo warin doona faqaala wuxuu yidhi qadimtu waxaan u soo galay calaa khaliifati almuslimiin muslimiinta khaliifkoodii cumar ibni cabdilcasiis ahaa wahuwa asagoo bixunaasiratin meel la yidhaahdo joogaa xunaasira meel la yidhaahdo asagoo jooga oo min acmaali xalaba xalab xaafadda lagu magacaabo ama magaalada lagu magacaabo acmaasheeda markaa kas ka mid ah acmaal waxaa loola jeedaa meelaha laga xukumo meeshaa la yiraahdo meesha lagu magacaabo khunaasira waxaa laga xukumaa xalab magaalada lagu magacaabo meeshaa asagoo jooga ayaan ugu imid wakaanad waxay ahayd qad taqadamat miday hor martay biya aniga assinnu da'da nin waxoogaa weynaadoo da'dii u hormartayna waan ahaa buu yidhi ninkaa lagu magacaabo salama bin diinaar wa bacuda waxaa kaloo fogaaday baynii ani iyo wa bayna liqaa'ihi cumar ibni cabdilcasiis la kulankiisa alcahdu muddo ayaa ayay kala fogaatay cahdi iyo zaman ayaanu kulmin fawajadtu waxaan helay cumar ibni cabdilcasiiso fii sadri اlbeyti gurigiisa dhexdiisa markaa ku jira ayaan ugu tegay hayra laakiin ani anigu lam acrifhu ma garanin inuu cumar ibni cabdilcasiis yahay waan fahmi waayey oo ma garanin litagayuri doorsoon ku dhacay dartii xaalihi xaaladiisa litagayurin doorsoon oo xaalihi xaalkiisii isbeddelay camaa sidii caridtuhu aan ku ogaa calayhi korkiisa yowma maalintii kaana uu ahaa waaliyan maalintii waali uu ahaa ee uu barasaaf ka ahaa cala almadiinati madiine korkeeda maalintii madiine uu madax ka ahaa sidii uu ahaa ayuu wax iska bedelayo tagayurkii iyo doorsoonkii ku dhacay saa sababteeda ayaan la garan waayey faraxaba bii waa isoo dhoweeyey marka faraxaba bii waa isoo dhoweeyey wa qaala wuxuu ii yidhi udnu minii ii soo dhowow yaa abaa xaasimin abaa xaasimow ii soo dhowow falammaa markii danawtu minhu aan u dhowaaday qultu waxaan idhi alasta amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodii cumar ibni cabdilcasiis sowma tihid fa qaala wuxuu ii yidhi belaa haa qultu waxaan idhi maladii xalla bika waa maxay waxa kugu dhacaye kugu soo degay alam yakun soo maahayn wejhuka wejigaaga bahiyan mid dhalaali jiray nin wejigiisu dhallinyaro ahoo qurux badan soo maahayn wayhaabuka maqaarkaagana ariyan mid cusub oo jilcan soo ma ahayn wa cayshuka noloshaadana rakhiyan mid rakhi ah oo ceesh wanaagsanoo fiican oo aad yaad u naacim ah soo noloshaadu ma ahayn wa ihaabuka maqaarkaaga ariyan mid cusub wa cayshuka rakhiyan cayshkaagii noloshaadana mid rakhi ah oo markaa naacim ah soo ma ahayn faqaala balaa haa ii yidhi faqultu waxaan idhi ma ladii waa maxay marka midka hayara ku dooriyey fama ladii kii muxuu yahay hayara bedelay maa bika wixii aad ku sugnayd bacda an kadowta markaad noqotay kadib tamliku mid hantay alasfara waalabyada midka guduudan iyo kancad waa daabkii qalinkee oo wa asbaxta aad noqotay amiiran lilmu'miniin mu'miniinta oo dhan aad amiir u noqotay maxaa ku dooriyoo ku bedelay faqaala wuxuu yidhi wama aladii kii waa maxay tagayara bii iska kay bedelay yaa abaa xaazimin abaa xaasimow maxaa iska kay bedelay buu yidhi ood iigu jeedaa faqultu waxaan idhi jismuka jisamkaagii baa isbedelay alladii kaasoo naxala caatoobay jasadkaagii naxil buu noqday hazal mid caato ah faqultu waxaan idhi jismuka aladii naxala jirkaagaan caatoobay baa isbeddelay wa jiltuka maqaarkaagana waa isbeddelay alladii kaasoo alladii kaasoo akhshawshana asagoo dhan akhshawshan noqday oo markaa qalafsanaaday maqaarkaagii noqday mid qashin ah oo markaa adkaadayoo asagoo dhan midka ka noqday wa wajhuka wejigaagiibaa isbedelay alladii wejigaagii asfara jaalloobay ama madoobaadayo midabkii quruxda badnayd aad lahayd melihid iyo wacaynaaka labadaadii indhood allataani labadaasoo khaba wamduhuma khaba wamduhumaa ay noqdeen kuwa gud markaa ku qarsoomay khaba damay iftiinkii ay lahaayeen ama iftiinkoodii ayaa damay saa waa suuragal khabaa way qarsoonaadeen oo waxay ku qarsoonaadeen godkoodii iyo meel mool ah ayay markaa galeen ama khaba ay dameen wamduhumaa iftiinkooda iftiinkii iyo waxyaabihii ay lahaayeen baa khamad noqdayo way daciifeen fa bakaa wuu ooyey wa qaala wuxuu yidhi fa kayfa ka warransay arrintu noqon lahayd low ra'aytanii haddaad i arki lahayd fii qabri qabrigayga gudihiisa aad igu arki lahayd bacda alaain saddex maalmood ka bacdi anoo inta dhintay qabriga lay geliyo saddex maalmood kadibsaan isku beddelay haddaad arki lahayd ka waran buu yidhi waqad saalad ay soo daataan amay ku soo qubtaan xadaqataaya labadayda indhood xadaqataaya labadaydii indhood calaa wajnatiya wajnataya labadayda dhaban ay ku soo daataan oo watafasakha baطnii calooshaydu ay xumaatay go'go'do oo watashaqaqa ay dildilaacdo ka waran wakhtiga noocaas ah waاnطalaqa duudu tixrigiina uu dareeruu ku socdo yartacu asagoo daaqayo cunaya fii bani fii badani jasadkayga innaka adiga low ra'aytanii haddaad i arki lahayd aan daaka wakhtiga yaa abaa xaasimin lakunta waxaad ahaan lahayd ashadda inkaaran inkiritaan midka ugu daran lii aniga min yowmika haadaa maalintaadaa oo tan ah maalintan saad ii inkirayso maalintaas saddex maalmood kadib uu tixriga i cuno calooshaydu bannaan ka timaaday go'go'do indhahaygu ay soo daataanay jebiinadu ku soo qubtaan wakhtigaas ayaa ka darnaan lahayd inkiritaan iyo garasho la'aan lii aniga min yowmika haadaa maalintaadaan ee tan ah uma ka bacdi rafaca basarahu araggiisii ayuu ilaya xaggayga kor ugu soo qaaday wa qaala wuxuu yidhi amaa tadkuru miyaadan xusuusanaynin xadiidan xadiid kunta aad ahayd xaddatanii mid iiga sheekeeyey bihi xadiidka fi lmadiinati magaalada madiina markaan joognay yaa abaa xaasimin abaa xaasimow xadiid aad ii sheegtay miyaadan ixusuusinin oo ma casuusataa faqultu waxaan idhi laqad xadatuka waxaan kuu sheegay biaxaadiiin kaiira axaadiise fara badan yaa amiir almu'miniin faayuhaa taqsidu keed ula jeedaa waay faayuhaa keeba taqsidu aad ula jeedaa xadiiskaa faqaala cumar ibnu cabdilcasiis wuxuu yidhi innahu xadiiun waa xadiid rawaahu uu wariyey abuu hurayra faqultu waxaan idhi nacam haa adkurhu waan xasuustaa yaa amiira almu'miniin faqaala amiirkii wuxuu yidhi acidhu celi calaya korkayga mar labaad io akhriba xadiiska fa innii anigu uriiddu waxaan doonayaa an asmacahu inaan maqlo minka xaggaage inaan kaa maqlaan doonayaaye iigu soo celi faqultu waxaan idhi samictu abaa hurayran maqlay yaquul asagoo dhahaya samictu rasuula الله rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ayaan maqlay oo yaquulu odhanaya inna inna bayna aydiikum hortiina waxaa ahaatay caqabatan caqabad bur ka-uudan dhib badan ka-uud ahoo ay shadiid tahay in la koro sacba almurtaqi qofka koraaya ay dhib ku tahay ayaa hortiina ahaatay oo muda mudarasatun mudaraso ah macnaha halaag ah oo qofka koraayo uu ku halaagsamayo lan yajuusaha uusanna gudbaynin ma gudbayo buurta ilaa kullu daamirin mid bog duuban dhammaantii maahane ninay boggiisay isku dhegeen mahzuulin oo caato ah ma ahee qof kaloo kori kara ma laha hortiina waxa ahaatay buur waa caqabad ku-uud ahoo mashaqii dhib badan mudaraso ahoo aad makaanu halaag ahoo lagu halaagsamayooon la kori karin lan yajuusaha uusan tallaabayn kana gudbaynin ilaa kullu daamirin mid baahan dhammaantii maahane daamirku waa midka boggiisu ay isku duubmeen oo baahidu intay ka badatay calooshiisii ebir noqotay mahzuulin haddana mahzuul ahoo jirhkiisu yar yahay xadiis noocaas markuu u akhriyay fabakaa wuu ooyay cumaru bukaa'an shadiidan oohin daran khashiitu aan cabsaday macahu micigiisa suulo ooynaayay an tanshaqa inay jeexdo maraaratuhu calooshiisa maraaradiisa inay jeexdo waa beerka iyo wixii markaa ku dheggan ama gudaha waxa ku jiraa inay dilaaciso oohin noocaas ah ayuu ooyey uma kabacdi kafkafa wuxuu tirtirtay dumuucahu ilintiisii kafkafa wuxuu iska kafiyey uu tirtiray oo iska baabi'iyey oo iska masaxay waa ilintii dumuucahu waltafata ilaya markaasuu isoo eegay haddana waltafata ilaya wa qaala wuxuu ii yidhi fahal taluumunii ma igula dagaalaysaa yaa abaa xaasimin oo ma igu canaananaysaa idaa ana haddii aniga ahzaltu aan caateeyey nafsii nafsadayda litilka alcaqabati caqabadaa darteed haddaan u caateeyey rajaa anigoo rajaynaya an anjuwa inaan koroon badbaado minhaa xaggeeda wamaa adun wamaa adunnunii mana isku malaynaya binaajin mid koraya inaan ahay nin fakanayo badbaadaya xataa iskuma maleeya inaan ahee waxaan rajaynayaa inaan najooboon badbaado taasi waa qaabkii noloshiisii mid ka mid ah ama suuratu haaniya suuraddiisii qaabkiisii labaad oo min suwari xayaati noloshii cumar ibni cabdilcasiis suwaradeeda ka mid ah fa yarwiyaha waxaa noo warinaya lanaa anaga aلطabariyu imaamu طabari can الطufayl ibni mirdaas ninka la yidhaahdo ayuu nooga soo wariyey fayaquul asagoo odhanaya ina amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodii cumar ibni cabdilcasiis ahaa xiina wakhtigii weliya loo dhiibay uu qabtay alkhilaafata kataba wuxuu warqad u qoray ilaa sulaymaan ibni abi sari ninka lagu magacaabo sulaymaan ibni abi sari waali waaligiisii waayo ninkii barasaafka uga ahaa cala suqdi suqdi meesha la yidhaahdo zuqdi wax badan baan soo marnay waa mandiqo aasiya dhexdhexaadkeeda markaa ku yaala meeshaasi ninkii u joogay buu kitaaban u qoray warqad qaala uu ku yidhi fiihi warqadda gudaheeda ittakhid yeelo oo waxaad samaysaa fii bilaadika beledkaaga waxaad ka dhistaa fanaadiqa fanaadiqiyo hoteelayaalo liistidaafati si loogu soo istidaafeeyo loogu martigeliyo almuslimiina muslimiinta wixii socoto ah iyo wixii meesha maraya guryo dhaadheer oo fanaadiqa sameey fa idaa marra hadduu soo mara bihaa ayada waa magaaladii axadun axad oo minhum ka mid ah muslimiinta fastadiifuuhu ku soo dhoweeya oo ku martiqaada yowman walayla habeen iyo maalin ilaa magaalada ninkii ku cusub meeluu seexdana uusan haysan dhibkeeday leedahay habeen iyo maalin ku soo dhoweeyo idaafeeya wa aslixuu hagaajiya sha'nahu xaaladiisa xaaladiisa hagaajiya watacahadu fiirfiiriya oo ogaada dawaabahu dawaabtiisana markaa ogaada waa arrintiisa arrimihiisa iyo dhibaatihii wixii haysana hoos u fiirfiiriyo markaa ogaada fa idaa kaana haddii uu yahay yashku mid sheeganaya nasaban nasab hadduu sheeganayo macnaha waa dhib iyo rafaad hadduu sheeganayo oo habeen iyo maalin aysan ku filnayn fastadiifuuhu waxaad ku soo dhowaysaan ood ku diyaafaysaan yowmaynin walaylatayn laba maalmood iyo laba habeen wawaasuuhu xiriiriyana wa wawaasuuhu kaalmeeya oo xiriiriya fa idaa kaana haddii uu yahay munqaطican mid go'an nin munqaticoo waxba haysan hadduu yahay laa mu'uunatan cindahu mu'uunad iyo sahayna agtiisa aysan ahayn walaa daabatan daabana uusan wadan taxmiluu xambaartuu raaco fa acطuuhu siiya maa yasudu wax ooda oo xira xaajatahu baahidiisa wa xaajadiisii baahidiisa daboolana siiya waqawsiluuhu gaarsiiya ilaa baladihi beledkiisana gaarsiiya fasadaca way u hoggaansamay alwaali waaligii wuxuu fuliyey biamri amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda amarkiisii wa aqaama wuxuu dhisay uu istaajiyey alfanaadiqa guryo fanaadiq iyo guryo la dego allatii amarahu ee uu amray biicdaadiha diyaargaraynteeda fasarad way faaftayoo waxay ku socotay akhbaaruhaa taa akhbaarteeda fii kulli makaanin meel kastay gaartay magaalada suuqda la yidhaahdo inay fanaadiq ka furan yihiin guryo sabiil inay ka furan yihiin taasoo qof allaala qofkii martiyoo taga lagu soo dhowaynayo fii kulli makaanin watafiqa annaasu dadkii waxay guda galeen fii mashaariqi اlbilaadi mashaariqda iyo qoraxbaxyaalka bilaadda deganaa bilaadii alislaamiyati iyo wa maqaaribiha maqaaribteedii meelaha qoraxdu ay u dhacdo tataxadauuna canha inay ka sheekaysanayaan xaggeeda in aad i aad looga warhayo ayay bilaabeen wayushiiduuna inay adkaynayaan oo ay xoojinayaan aadna u taageerayaan bicadli اkhaliifati khaliifka cadaaladiisii wa taqwaahu alle ka cabsigiisa famaa kaana ma ahaanin min wujuuhi ahli sam famaa kaana ma ahaanin min wujuuhi dadkii wejiga lahaay sharafta lahaa waaye ahli samarqanda samanqard meesha lagu magacaabo waa makaan magaceeda meeshaa dadkii ayaga u sarreeyey wujuuhda ahaayee sharafta lahaa ehelkooda ilaa an ilaa an wafaduu inay u soo wafdiyeenay u soo galeen maahane calaa waaliihaa waaligeeda ninkii waaliga ka ahaa meeshii fanaadikhda laga dhisay waa sulaymaan ibnu abi suriye ninkaasay u soo galeen wa qaaluu waxay dhaheen inna salafaka ninkii kaa horeeyey qutaybata bin muslim albaahili waaye qad dahama wuxuu qabsaday bilaadanaa bilaadeenii wuxuu qabsaday intuu ku soo duulay gacanta uu ku dhigay waa bilaadeenii min gayri indaarin digdignin la'aan asagoo wax digniinana siinin walam yaslub uma soo marin fii xarbinaa dagaalkeenna maa taslukuunahu wixii aad u soo marteen idinka macshar almuslimiin haddaad tihiin ninkaa lagu magacaabo qutayba bin muslim albaahili waa nagu soo dulay waanana qabsaday keliya idinkoo kalena ma ahayn faqad carafnaa waxaan aqoonsanay oon ogaanay annakum adinku tadacuuna inaad ugu yeedraysaan acadaa'akum cadowyaalkiina ila dukhuuli inay soo galaan filislaami islaamka islaamka soo gelitaankiisa ayaa dadka ugu wacaysaan marka hore dagaalkuma bilowdaan asagu saa ma ahayn suu u soo socduu nagu soo kor degay in abow hadday diidaan dadkaad islaamnimada ugu wacdeen dacawtumuuhum haddana waxaad ugu yeeraysaan ilaa dafci ljisyati canshuur inay bixiyaan isla markii weerar ku qaadi maysaan fa in abow hadday diidaanba aclantum waxaad ogeysiinaysaan calayhim korkooda alqitaala dagaal idinku dad noocaasaa tihiine ninkii kaa horreeyey sulaymaanow sidaa ma ahayn waa sirkay qabsaday wainaa anagu qad ra'aynaa waan aragnay min cadli khaliifatikum khaliifkiina cadaaladiisa wa cumar ibn cabdilcasiize wa tuqaahu alle ka cabsigiisa maaba wax baanu ka aragnay agraanaa nagu kiciyo nagu kelifay bishakwa inaan ka sheegano jayshikum ciidankiina ilaykum idinkaan idin dacwoono ciidankii nagu soo duulee maxam ee qutaybo uu watay waxyaabo ay nagu hayaan inaan idinkaga dacwoono markaan khaliifka cadaaladiisii aragnay iyo wاlاstinsaari inaan istinsaar iyo gargaar bikum idinka idinkaga dalabnoon idinka weydiisano calaa maa anzalahu wixii uu nagu sameeyey ama uu nagu dejiyey binaa annaga qaa'idun hogaamiye oo min quwaadikum hogaamiyaalkiina ka mid ah nin qaa'id ahoo qaa'idyaalkiinna ka mid ah wixii uu nagu dejiye uu nagu sameeyey inaan idinkaga gargaar dalabano fa'dan noo-ilin ayuha alamiiru amiirkan sulaymaanow liwafdin wafdi oo mina annaga nagamida noo fasax bian yafida inay u galaanay u wafdiyeeyaan calaa khaliifatikum khaliifkiina iyo wa an yarfaca inuu kor yeelo oo aan u sheegano dulaamatana dulmiyaalka uu nagu hayo ilayhi xaggiisa amiirka inaan amiirka u sheegano waxyaabaha dulmiga ee nagu dhacay iyo wa an yarfaca dulaamatana dulaamadeenna wa an yarfaca dulaamatana ilayhi inaan xaggiisa u sheegano fain kaana lanaa haddii annagu uu noo sugnaaday xaqun xaqana oo annagana laka gardaran yahay ucطinaahu nala siiyo xaqeena in lam yakun hadduusan ahayn xaq dad leh aanan ahaynna cudnaa aan laabano min xayثu dahabnaa meeshii aan ka soo baxnay faadina wuu u idmay sulaymaan liwafdin wafdi oo minhum ayay ka mida bilquduumi inay soo galaan cala alkhaliifati khaliifkay u soo galaan fii dimashq falamaa markii saaruu ay ahaadeen fii daari alkhilaafati khilaafada daarteeda rafacuu waxay u kor qaateenay u sheegteen amrahum arrintooda ilaa khaliifati lmuslimiin cumar ibni cabdilcasiis ayay u ashtakoodeen fakataba wuu soo qoray alkhaliifatu khaliifkiina kitaaban warqad ilaa waaliihi waaligiisii oo joogay jarmed oo sulaymaan bin abi sari ahaa ayuu warqad u soo qoray yaquulu fiihi asagoo ku dhahaya warqaddii amaa bacdun intaa kadib faidaa jaa'aka hadduu kuu yimaado kitaabii kitaabkayga haadaa ee kan ah faajlis fariisi oo u dir ilaa ahl ahalka oo samarqanda degan qaadiyan qaadi u dir nin xaakim ah yanduru fiiriya fii shakwaahum dacwadooda nin qaadi'a ah u diroo ashtakadooda fiiriya fa fainqadaa hadduu u xukmiyo lahum ayagu inay garta leeyihiin oo laga gardarnaado famurfar jaysha almuslimiin muslimiinta ciidankooda bian yuqaadira inay ka soo baxaan madiinatahu magaaladooda ilan dad lagu duldegay waaye inkastoo ay gaala yihiin haddana fiiri intaa ka bacdi haddii ayagu xaqa iyo gartu ay lahaadaan muslimiinta amar ku sii inay degdeg uga soo baxaan wadcu macnaha bian yuqaadira inay ka soo baxaan fain qaضىa lahum hadduu u xukmiyo ayaga famur amar jayشha اlmuslimiin ciidanka muslimiinta bian yuqaadira inay ka soo baxaan madiinatahum magaaladooda haddii ciidankii laga soo saaray wadcu اlmuslimiina muslimiintana ugu yeer almuqiimiina ee muqiimiintaahee ku dhex neg baynahum dhexdooda ila nusuuxi inay soo banneeyaan ayagana oo ay ka soo baxaan canhum xaggooda inay ka soo ay soo banneeyaan xaggooda wacuudu oo ay ku laao wacuudu kamaa kuntum wacuudu noqda oo waxaad ku laabataan kamaa kuntum sidii aad ahaydeen wa kaanuu ayaguna ay ahaayeen qabl an yadkhula intaan intaan la gelin ka hor aadan gelin diyaarahum diyaartooda qabla an yadkhula intuusan gelin diyaarahum diyaartooda qutaybata bin muslim albaahiliyu intuusan gelin sidii aad ahaydeen ayaguna ay ahaayeen hala ahaado hadda iyo kow iyo bilow waan qabsanay ma jirto haddiiba gar ay yeeshaan ha laga soo saaro meeshii aad bannaanka ka joogteen imaada ayagana sidooda ha ahaadaano intuusan gelin diyaartooda qutayba bin muslim albaahili sidii la ahaa ahaado falamaa qadima markii ay soo galeen alwafdu wafdigii cumar ka yimid calaa sulaymaan bin abi sariyay u soo galeen wa dafaca uu u dhiibay ilayhi xaggiisa kitaaba amiiri اlmu'miniin baadara wuu degdegay asagana wuu ku dhaqsaday oo fa faajlasa lahum wuxuu u saaray xaggooda uu u fadhiisiyey qaadiya alqudaat qudaadka qaadigoodii maxkamadaha dadka qaadiyiinta wax xukmiya kan ugu sarreeya waa jumayca bin xaadirin attaajiyo ninka lagu magacaabo ama annaajiyo ninkaas ayuu markaa u saaray fanadara fii shakwaahum dacwadoodii buu fiiriyey wastaqsaa wuu u kuurgalay khabarahum khabarkoodii waa baarbaarayo si fiican buu u ogaaday waaye aad buu ugu xeel xeeldheeraadayo waa dabagalay khabarkoodii E, wastamaca wuxuu ka dhegaystay ilaa shahaadati aa'ifatin koox marag furkoodii buu dhagaystay oo min jundi lmuslimiin muslimiinta ciidankoodii wa qaadatihim hogaamiyaalkoodii ka mid ah fastabaana lahu waxaa u caddaaday sixatu mudacaahum sheegashada ay sheeganayaan saxiixnimadeeda wa qadaa lahum waana u xugmiyey ayaga ayuu gartii u xugmiyey cinda daalika markaa agteeda amara wuxuu amray alwaali waaligii sulaymaan ahaa junda almuslimiin muslimiinta ciidankooda bian yakhluu inay soo banneeyaanay uga soo baxaan lahum ayaga diyaarahum diyaartooda wa an yacuuduu inay ku laabtaan ilaa mucaskaraatihim mucaskaraadkooda meelihii marka hore ay ka soo duuleen wa an yunaabi iyo wa an yunaabiduuhum inay dagaal soo qaadaan karatan ukhraa mar kale hadda isu cusub ah inay ku soo xurugtamaanoo ay dagaalka soo bilaabaan fa imaa an yadkhuluu inay ku galaan maxay tahay bilaadahum bilaadooda sulxan heshiis heshiis ah ma islaamaysaan maya cashuur ma bixinaysaan jizyo maya haa hadday dhahaanay islaamaan in faraha laga qaado haddii ay dhahan jizyaan bixinaynaa mana islaamayno xukunka islaamkaan ku hoos noolaanaynaa gaalnimadeenaan ku sugnaanaynaa taana faraha looga qaado lala dagaalamin waa sulxi wa imaa an yadfuruu bihaa inay ku guulaystaan ay ku qabsadaan xarban dagaal wa imaa iyo in allaa yuktaba loo qorinba lahum اlfatxu inay furtaanba inay guulba helin oo ilaahay uusan u qorinba subxaana wa tacaala saddexdaa midood falamaa markii samica ay maqleen wujuuhu اlqowmi qoomkii dadkii wujuuhda u ahaa wujuuhuulqowm waa saadaadka qoomka waa dadka u sarsareeye xukma qaadi اlqudaat qudaadka qaadigoodii almuslimiina ee muslimiinta inuu lahum ayaga u xugmiyey qaala bacduhum libacdin qaarkood ayaa qaarka kale waxay ku dhaheen wayxakum liibaantiiniye ama halaagiiniyo laqad khaaladtum waad la dhexdheehanteenoo waad ku dhexdheehanteen waad la dhaqanteen haa-ulaa'i kuwan alqowma ee qoomka ah wa aqamtum waad nagaateen macahum micigooda wa ra'aytum waxaad aragteen min siiratihim dhaqankoodii wa cadlihim cadaaladoodii wa sidqihim runtooda maa ra'aytum wixii aad ku aragteen raggaan ha laga saara meesha la yidhi ee muslimiintii raba in laydinka saaro waxaasoo dhan baad ahaateen fastabuuhum war baaqi yeela cindakum agtiina dhaha wax nalaka saaraya ma laha dadkan anagaaba jecelha nala joogaano waiibuu bimucaasharatihim u iibiya oo u wanaajiya waiibuu wanaajiya oo u qurxiya bimucaasharatihim la dhaqankooda nafsan xagga nafsadda waqaruu qaboojiya bisuxbatihim la saaxiibitaankoodii la joogitaankooda caynan indhihiina ku qaboojiya liannu muslimiin bacdamay ahaayeen qiyaanana ma lahayn dhicitaanna ma lahayn been sheeginna ma lahayn waxaasoo dhan bay gaaladii arkeen cadaaladii islaamka markii la dhahay bacdamaan loo soo marin waddadii loo soo mari lahaa ha laga soo saaro muslimiinta ku jirta waxay dhaheen war dadkan dad fiican nala ka saarima gaaladii baa jeclaysanayso markaa qabsanaysa xaaladdaanna waxay tilmaamaysaa cadaaladda iyo runta iyo dhaqan fiicnaantii akhlaaqda islaamku ay lahaayeen loogana baahan yahay hadda inay yeeshaan waayo markaa dacwo saas u weyn ma loo baahnaanaayo xarbi iyo dagaal xoog badanna ma loo baahnaanaayo in la laayoo la dhibaatayna loo baahnaan maayee akhlaaqda ay muslimiintu leeyihiin yay in badan isaga soo islaamayaan taasay markaa diinka ku soo gelayaan taana waa qaabkii labaa wa ama asuuratu ahaalifa suuradii qaabkii saddexaad oo min suwari xayaati cumar ah ridwaanullaahi ilaahay raadiyaashadiisa calayhi korkiisa ha ahaatee fa yarawiiha lana waxaa noo warinayo oo noo soo tabinaya ibnu cabdilxakam ninka lagu magacaabo fii kitaabihi annafiisi kitaabkiisii nafiiskaayo aad u fiicnaa wuu noogu soo warinayaa almusamaa lagu magacaabayey siiratu cumar ibni cabdilcasiis kitaabka lagu magacaabo fayaquul wuxuu odhanayaa lamaa goortii xadarad ay ku soo xaadirtay cumar alwafaatu geeridii dakhala calayhi waxaa u soo galay maslamatu bin cabdilmelik ninka lagu magacaabo maslamatu bin cabdilmelik ibnu marwaan waaye waa kubaar umaraa bani umaya kuwa ugu waaweyn waa dadka qaadada ah oo juyuushta iyo ciidanka abaanduulaha u ahee horseedka u ahaa ayuu ka mid ahaa ninkaasaa cumar u soo galay wa qaala wuxuu ku yidhi innaka adiga yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow qad fadamta waad goysay waxaad goysood xirtay afwaaha awlaadika caruurtaada afkooda waxaad ka odayood ka xirtay can haada almaali maalkaan ee kan ah madaxweynaad tahay hoggaamiyii muslimiintaa tahay baytulmaalkao dhan adaa gacanta ku haaya ciyaalkaagana gaari iyo farda iyo waxay ku socdaan ma haystaan marka afgoodii baad oodayo ilmahaagii waad ka dheefin weysay madaxtinimadaada madaxtinimadaada wax waad uga tari weysay waaye faxabadaa waxaan jeclaan lahaa waxaan jeclaystay faxabadaa alla may ahaato faxabada waxaan aad u rabi lahaa low awsayta bihim inaad u dardaaranto low aad u dardaarmi lahayd ilaya xaggayga ow amase ilaa man ilaa man tufadiluhu qofaad iga fadilaysa aniga hadduu jiro oo min ahli beytiga ahlu beytkaaga ka mid ah ciyaalkan hadda haddaad dhimato wax gacanta ugu jira ma laha gurina ma haystaa hantii xoolana ma haystaan waxna uma tabcin sidaa darteed hadda haddaad dhimato sidaan waa iska cayro waxay noqonayn faqiiro waxaan jeclaan lahaa faxabada low awsayta bihim inaad u dardaaranta ilaya ani ii dardaaranto aad dhahda ciyaalka wax iigu tar wax iigu sameey ow amase ilaa man tafadalahu min ahli baytika qof aad iga fadilaysa anigood iga doorbidayso oo ahlu baydkaaga ah falama intahaa markuu dhameeyey ninkii lagu magacaabahayey maslama bin cabdilmelik min kalaami hadalkiisa ilan cumarna waa tacbaan oo wujifaa sakaraat qaala cumar wuxuu yidhi ajlisuunii isoo fadhiisiya horta kanaa u jawaabe isoo fadhiisiya faajlasuuhu way fariisiiyeen faqaala wuxuu yidhi qad samictu waan maqlay maqaalataka orahdaada yaa maslamata maslamow amaa qawluka qowlkaagii innii anigu qad fatamtu inaan gooyay ah afwaaha awlaadii ciyaalkayga afkooda can haada almaali maalkan ee kan ah inaan ka afxiray oo aan afkooda waxba ku shubin fa innii anigu wallaahi allan ku dhaartaye maa manactuhum kama mancin ilmahayga xaqan xaq huwa asagu lahum ayagu ay lahaayeen xaq ay leeyihiin oo quraacdoodii qadadoodii waxbarashadoodii kama mancinin walam akun mana ihi ama ma ahayn low uciyahum mid siiya shay-an shay laysa lahum ayagu aysan lahayn xaq aysan lahayn mid siinaayana ma ihi wa amaa qowluka qowlkaagii aad tiri low low awsayta haddaad dardaarmi lahayd bihim ayaga ilaya ani aad igala dardaarmi lahayd ow ilaa man amase qof xaggii tufadiluhu aan fadilahayo oo min ahli beytika aad tidhi ahlu beytkaaga ilaa man tufadiluhu oo min ahli baytika aad dhahday qof aad fadilayso ahlu baytkaaga ka mid ah fa innamaa wasiyii dardaarankayga aan u ula dardaarmaayo iyo wawaliyii weligayga fiihim ayaga aan u tawalinaayo oo aan u dhaafayo allaahu waa ilaahay alladii waa allihii nazala alkitaaba kitaabka bilxaqi ku soo dejiyey wahwa ilaahay yatawalla asaalixiin waa saalixiinta midka tawaliya ilaahay dadka saalixiinta asaa maamula oo gacanta ku haya oo tawalinaya macbuudkaasaan la dardaarmay buu yidhi waclam ogow yaa maslamatu maslamow anna abnaa'ii ilmahayga axadu rajulayn laba nin mid un bay noqonayaan laba dareef mid ka mid ah bay noqonayaan imaa rajulun inuu noqdo nin saalixun wanaagsan muttaqin muttaqi ahoo rabbi ka cabsi badan hadduu sidaa noqdo fasayugniihi اllaahu ilaahay baa deeqi doona min fadlihi fadligiisa hadduu taqi noqdo nin ilaahay ka cabsanaya saalix ahoo hagaagsan allah fadligiisa ku deeqi doonaa wayajcalu wuu u yeelayaa lahu ilaahay lahu asagana allah wuxuu min amrihi amarkiisa uga dhigayaa makhrajan meel uu ka baxo haddii ciriiri dhaca xataa rabbi baa meel u bixina ilaan waa taqi waman yattaqi اllaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib allahaasaan u dhaafay buu yidhi wa imaa rajulu طaalixun nin xun inuu noqdo inay niman xun noqdaanoo طaalixiin ah طaalixa macnaha waxaa loola jeedaa dad طaalixiin ahoo saalixa ka soo hor jeeda khayrka aan ku soconin sharta iyo xumaantii waxyaabaha kala wata tunta oo waxyaabo kale magaalada ku sameeya hadduu sidaa noqdana oo mukibun ku dul foorare ku dul dhace habeen io maalin dul taagan cala almacaasi macaasida falan akuuna noo ahaan maayo awala man qofka ugu horeeya oo yuciinuhu ugu kaalmaynaya bilmaali xoolo calaa macsiyati اllaahi tacaala ilaahay macaasidiisa haddii aan hadda xoolo fara badan siiyo dad qamriyo cab ahoo kalaabyada ka tunto ay noqdaan gawaaridii iyo wixii aan u gaday habeen kasta ay meeshaa ku tagaan soo noqon mayso qof ugu kaalmeeyey macaasidii xoolo badan oo dadka maanta ku tumanaya yaa dad qabriga loogu ciqaabaya waa dhibaato aad iyo aad u weyn carruurtu markay kaa dambeeyaan mar allaala marka la leeyahay diinka iyo xaqa iyo diinka alla lagula dadaalo fakhrigana aad buu ugu fiican yahay adigiibaa kasbay wixii aad kasabtaa xumaan lagu samayn qabriga lagugu cadaabayaa ninna adduunku khamriyo xumaan kula jiraa iyo zini waxyaaba bakti ah saa darteed ma ahaanaya buu yidhi hadday mutaqiin noqdaan allahba iga kaafinaayo allah deeqaya subxaana watacaala baahiba qaban mayso haddiise dad macaasiin ay noqdaan haddaan wax siiyasoo layguma cadaabayo ma ahaanaya marka awala man qofka ugu horeeyo yuciinuhu ugu kaalmeeya bilmaali xoolo calaa macsiyati illaahi tacaala uma kabacdi qaala cumar wuxuu yihi ducuu lii baniya ilmahayga igu wac xoolahaan aan siin waayey inaan necbanahay ma aha waxaan aan sii waaye ma aha waxaan aniga ayaga kaga hagranaya igu waca ilmahayga fadacuuhum way u yeedheen wahum ayagu bidcata cashara dhowr iyo toban bay ahaayeen waladan oo ama dhowr iyo toban wiil saddex gabdhood inay ku jiraan baan horay u soo marnay ilaa iyo sagaal iyo toban baa lagu tilmaamaa carruurtiisa ayagoo xaaladoodu saa ay tahay buu yidhi iigu waca ciyaalkayga ilmahayga iigu yeera waa loogu wacay dhowr iyo toban bay ahaayeen falamaa ra'aahum markuu arkay markuu arkay taraqraqat waxaa ilmeeyey oo soo daatay biyihii caynaahu indhihiisa ku jiray waa ooyey macnaha cumar ibni cabdilcasiis indhihiisii baa soo daatay oo way ooye uu ooyey wa qaala wuxuu dhahay binafsii naftaydan ku furanayaa kuwa fidyatun waa ciyaal dhallinyaro waaye taraktuhum aan uga tegey caalatan ayagoo gacan maran laa shay alla waxna aan haysanin waa ciyaal dhallinyaro ahoo ayagoo faqiiro ah aan ka tegey wa bakaa haddana wuu ooyey bukaa'an oohin saamitan wax aamusisaa intii meesha fadhisay wada aamusay intay naxeen oohin noocaasuu ooyey uma اltafata waa eegay ilayhim xaggooda wa qaala wuxuu ku yidhi ay bunaya ilmahaygiiyo wiilashaydiiye inii anigu qad taraktum waa idinkaga tegay lakum adinka khayra kaiira khayr badan baan idin dhaafay wiil ogaada khayr badan baan idinkaga tegay fainakum adinku laa tamuruuna ma soo martaan oo soo mari maysaan baxadin axad agtiisa oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah ow ahli dimatihim ama ahlu dimadooda nimanka gaalada lafdigooda oo ballanta muslimiinta kala dhaxaysee meesha deggan ma soo ag maraysaan ilaa haddaad soo martaana ra'ow way arkahayaan anna lakum calayhim xaqan inaad xaq ku leedihiin inaad xaq ku leedihiin bay idin arkayaan buu yidhi mid kastoo agtiisa aad soo martaan wuu idiin sarakacayaa wax uu idin siinayaa sababtu maxay tahay aabood baa wanaagsan wanaagga aabbaha waa nafciga carruurta la tilmaamaa khadiriyo muuse markay safreen cabbaarna ay socdeen qisooyin badan baa dhex martee waxaa ka mid ahaa inuu soo marayo hulaam wuxuu soo maray aandhehe gidaar qoombuus ay soo mareen waxay weyddiisteen martiqaad waana loo diiday fa abow an yudayifuuhuma fawajada fiiha jidaaran jidaar bay meesha ka arkeen yuriidu an yanqada dumi rabaa fa aqaamu faaqaamuu qadar baa dhisay qadir baa toosiye derbigii muuse wuxuu yidhi dad cuntadooda noo diiday annagoo baahanna martiqaadi waayo maxaad gidaarka ugu dhisaysaa low shi'ta latakhadta calayhi ajra xoolaad ku qaadan kartaa bax baxrashi nooga soo qaad buu yidhi ilaa khadir uu yidhi haadaa firaaqu baynii wa baynik waa kala tageeni aniyo adiga markii loo fasirayo waxaa loogu fasiray waama aljidaar kaana ligulaamayn yatiimayni fi lmadiina gidaarka waxaa iska lahaa laba wiil oo agooma oo magaalada degan fi lmadiina wa kaana taxtahu kanzun lahumaa xoolo iyo keed baa ugu jira wa kaana abuuhumaa saalixan aabba fiican baa dhalay aabbaha wanaagga u wanaagsanaa ayaa waxaa wiilasha ay ku mutaysteen ciyaalkiisa in laba nebi ay u shaqeeyaan waa khadr iyo muuse calayhim asalaam inay laba nebi ilaahay intuu u soo diray derbi ay u dhisaan sababtu waxay tahay wa kaana abuuhumaa saalixan aabba aalkulistaa ma dhalin aabba khamriya cab ah ma dhalin aabba qaylaad badan oo khamri caboo sigaar caba ma dhalin aabba taariku salaad ah ma dhalin aabba xumaan ku socda ma dhalin aabba tuug ah ma dhalin wa kaana abuuhumaa saalixan aabbo wanaagsan baa dhalay buu yidhi ila subxaana wa tacaala markuu nooga sheekaynahayey qisadaasay markaa ahayd idan aabbaha oo wanaagsanaada nafci bay carruurta u tahay haddaan fiicnaano fiicnaantaa carruurtay anfacaysaa waa bina iyo waxaad u dhisayso waa waxaad hagaag iyo wanaag ugu samaynayso ninkii fiicnaabaa dhalaa lagu leeyahay alla dariskii wanaagsanaay odagii wanaagsanaaba carruurtiisiiba warkaallayo quraacda warkaallayo intaan ku ciida dadkoo dhan baa usoo gurmanaya laakiin markaad nin xun tahay yaa dhalay kii baa dhalay tuugii baa dhalay alkuristii baa dhalay qaa'inkii baa dhalay khayaanoolihii baa dhalay ala leeyahay saa darteed caruurta waa inaan u samayno waxyaabo nafci ah oo gadaal ah waxayna tahay aabbahu hagaagsanaada saa darteed buu yidhi waxaad maraysaan qof muslimiinta ka mid ah ama ah, ah, ahlu dimmo ah ilaa wuxuu idin arkayaa xaq inaad ku leedihiin xaq inaad ku leedihiin xaq kuma laha laakiin ayagaa uu arkaya inay xaqu leeyihiin aabbahoodaa fiicnaa aabood baa caadil ahaa aabood nin ma ahayn dadka khiyaana aabood baa xukunka ku caadil ahaa hadalkiibuu usii wadaa yaa baniya ilmahaygiiyo ina amaamakum hortiina khiyaaran wa khiyaar waa kala doorasho bayna amrayni laba arrin aad kala doorataan laba mid inaad doorataan baa hortiina taalaa faإmaa an tastagnuu inaad taajirtaan hadda inaad xoolo qaadataan ood haniyaal noqotaan ood istiqnoonaataan ood deektoonaataan oo wayadkula uu galo abuukum aabbihin annaara naar uu galo hadda baytulmaalka inaad kala baxdaan waxaa ku jira kadibna aabba la cadaabo وإmaa an taftaqiruu inaad faqiirowdaan oo wayudkilu اljannata aabba uu janno galo labadaa mid doorta wuu yidhi labadaasaa maanta hortiina taala walaa axsabu mana u malaynaya ilaa annakum ilaa maahee annakum adinku tu'iruuna inaad dooranaysaan inqaada abiikum aabbihiin inaad ka badbaadisaan min annaari naarta cala alghinaa taajirnima dusheeda meeshii idinka aad hani ka noqon lahaydeen waxaad jeclaanaysaanoo u malaynayaa buu yidhi in aabbihin inaad naar ka korisaan ood faqiiroodaan aad dooran lahaydeen uma kabacdi nadara wuxuu eegay ilayhim caruurtiisa bii rifqin si naxariis leh ayuu u eegay wa qaala wuxuu yidhi quumuu istaaga casamakum ullah allah idin ilaaliye bax abuu dha ilmihii waa idin duceeyey qoortiil qir allah idin dhigo rabbi ha idin cismiyeeye quumuu istaaga rasaqakum ullah allah idin arsuqee faltafata ilayhi waxaa eegay cumar maslamatu ninkii maslama ahaa weli waa daba taagan yahay wa qaala wuxuu yidhi cindii agtayda maabaa ahaaday huwa kaa khayrun ka khayr badan min daalika arrintaa yaa amiira almu'miniin baxa allah idin arsuqe iyo faqiirnimadiina ku jira wax ka fiican baan hayaa buu yidhi faqaala cumar wuxuu dhahay wamaahu waa maxay qaala wuxuu dhahay ladaya agtayda waxaa ahaaday alaau mi'ati alfin saddex boqol oo kun oo diinaar saddex boqol oo kun oo diinaar ani hayaa wa inii anigu ahabuhaa laka adaan kuu hibaynaya cumarow fafarriqhaa fafarraqhaa fiihim ku bixi ayaga sii caruurta ow amase tasadaq ku sadaqaysa bihaa ayada sadaqaysa idaa shi'ta haddaad doonto haddaan inta kuu soo dhigaa ilmihii u qaybi waa saddex boqol oo kun oo diinaari ama sadaqayso fa qaala lahu cumar wuxuu yidhi awa khayru min daalika yaa baslama mawcaasaa khayra buu yidhi khayr miyaa kaa fa qaala wuxuu yidhi wamaa huwa ya amase awa khayrun min daalika arrintaa wax ka khayr badan ma kuu sheegaa yaa maslamata maslamow waxaan adaanku siinaa sadaqayso iyo ciyaalkaan iyo wax ka fiican faqaala wuxuu yidhi wamaa huwa waa maxay yaa amiira almu'miniin faqaala wuxuu dhahay tarudduha waad celinaysaa ilaa man aqadta minhu meeshaad ka soo qaaddaad ku celinaysaa qofkaad ka soo qaaday hadda u celi fainahaa maxaa yeele laysad laka bixaqin xaq kuma lihid bacdamaa madaxaad tahay waxaan maxaad ku heshay warqadan ii saxiixay intaa hoo waxaan ii fududeeya intaa hoosa ma aha xaq kuma lihid waayo saddex boqol oo kun oo diinaar inaad keligaa yeelato macquul ma aha dadkaad ka soo qaaday hadda wad celi buu yidhi xalaalkuu ma ahee fatar fataraqraqat waxaa daatay haddana oo ooyey caynaa maslama maslama indhihiisii wa qaala wuxuu dhahay raximaka allahu ilaahay ha kuu naxariista yaa amiira almu'miniin xayan wamayitan nolol iyo geeriba allah kuugu naxariisto faqad alamta waxaad jilcisay minnaa xaggeena quluuban quluub qaasiyatan engegtay quluub qalalsanayd ayaad jilcisay wadakartaha waad waanisay waqad kaanad waxayna ahayd quluubta aad waanisay naasiyatan mid ilowsan mid naasiyad ah bay ahayd wa abqayta waxaad noo reebtay ood noo baaqi yeeshay lanaa anaga fi saalixiina dadkii saalixiinta ahaa dikran xusus baad nooga reebtay buu yidhi uma kabacdi tatabaca annaasu akhbaarahu tatabacde tatatabaca waxay raacraaceen oo ay dabagaleen tatatabaca waxay dabagaleen annaasu dadkii akhbaara abnaa'i cumar min bacdihi markuu dhintay akhbaartii caruurtiisa yaa la baarbaaray say noqon doonaan ilan dirami dinaar loogama tegin guri ay degaan iyo farad iyo gaari loogama tegin nin madax ahna waa dhalay say xaalkooda ku dambaynayaan farao dadkii waxay arkeen annahu maxtaaja inuusan baahanin axadun axad oo minhum ayay ka mid ah hal nin oo ilmihii ka mid ah oo qaday oo hal maalin wax u baahday ma jirin wala ftaqara mana faqiiroobin wax faqiir noqdayo dhibaato sheegtayna lama arkin wasadaqa allah ilaahay baa run sheegay ilaahii alcabiimu ee weynaa id wakti yaquulu uu yidhi walyakhsha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim falyattaquu اllaha waliyaquuluu qowla sadiida ilahay run buu sheegay subxaana wa tacaala aayaddaa mar allaala markuu tilmaamay walyaksha ha cabsadaana alladiina kuwii low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda duriyatan carruur dicaafan tabar daranoo khaafuu ay u baqayaan calayhim korkooda ayagana ha cabsadaano ha cadaalad sameeyaano carruurta agoonta yaysan dhibin mashaakil waxyaaba yaysan la imaanin si carruurtoodu ay u ilaalsanaato falyattaqu llaaha alla ha ka baqaano walyaquuluu hana ku hadlaana qawla sadiidan hadal fiicanoo ciyaalkana ha u duceeyaano khayrka iyo wanaaggana ha ula dardaarmaano hanti fara badan oo ay ku tuntaanna yaysan u samaynin aroosyadoodana meelaha kalaabyada iyo meelaha laga tuntay yaysan geynin waxyaabo fara badan oo khayra ha kula dagaalamaano masaajidada iyo diinta wacdiga iyo waanada waxbarashada iyo khayrka ha kula dadaalaano walyaquuluu ha dhahaana qawlan qowl iyo oraah sadiidan toosan oo markaa sabaab ah cumar ibni cabdilcasiis ilaa maxaadkiisii sheekadiisii xayaatadiisii raacyada ahayd qiimaha iyo wanaagga badnayd meeshaasaan uga baxnay asagoo ahaa mar labaad mid noo soo noqday qisada uu leeyahay dheeraanteedii macaanteeda mar kalena waa noo imaan doonaa haddii rabbi idma subxaana wa tacaala waa inuu habeen dambe haddii rabbi idma subxaana wa tacaala iyo muxamed ibn اxanafiyata ninka lagu magacaabo waa muxamed bin cali bin abi aalib wiil uu dhali doono ilaahi subxaana wa tacaala waxaanu ka baryaynaa inuu xaqa waafajiyo daacadiisii diintiisa nagu sugo ragga adduunka arkay waxa ay tahay aakhirana u shaqaystay inaan ku dayano rabbi baan ka rajaynaynaa inuuna waafajiyo inta ka horaysa wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala